أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا asxaabi nabiyina muxamed waclaa kulli man ihtadaa bihadyi nabiyina muxamed assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal sidaad la socoteen waxa aynu ku guda jirnay qisadii ama taariikhdii iyo siiradii aan kaga waramaynay dowladdii alandalus dowladdii al andalus andalus dabcan beled islaam ayay ahayd muddo dheerna islaamka ayaa ka telinayay beledka markaa islaamku ka telinayay maanta kama taliya sidaynu ognahay waa dowladda la idhahdo spain iyo portugiiska subxaan allah maxaa muslimiintii ka soo saaray maxaa ku dhacay waxyaalahaas oo dhan waxa weeye wax inoo soo socdo oo aynu diraasin doono insha allah an ka warrami doono qaybo kala duduwan ayay leedahay oo eh, xiliyo kala duduwan bay dowladda andalus ay soo martay xiliyada marka ay soo martay waxaa mid a xilli ay guul ama xilligii guusha la dhahdo ama awood iyo quwad ay jirtay iyo xilli tamaryadiyo dacfi uu jiray waxaan ku guda jirnay inagu cahdigii iyo xilligii uu xukumayay ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan addaakhili cabdiraxmaan addaakhil ibn mucaawiya ibnu hishaam ibn cabdilmalik ibn marwan ninka la idhahda cabdiraxmaan adaakhili oo soo galay beledkan ama waddanka andalusu soo galay isagoo keligii ahaa kadibna dowlad ka aasaasay markuu dowladdii ka aasaasay kacdoonno ciidda ka badani ay ka hor yimaadeen kacdoonnadaa faraha badan leh lagu qiyaaso inay gaadhayaan shan iyo labaatan kacdoon ama thawro ayaa markaa lagu qiyaasay in meesha ay ka dhaceen inta badan wuu ka adkaaday run ahaantii meelo kala duwanna kacdoonnada waa lagaga sameeyey dowladdii weyneed xilligaa jirtay dowladdii cabaasiyiinta dowladihii kale nasaraanada ahaa oo iyaguna saynu sheegnay xalaqaadkii hore iyo duruustii hore aynu ku tilmaamnay in dowladda andalus waqooyigeeda meeshii sakhra blay la dhihi jiray ay ka aasaasteen dowlad magaceeda la dhado leon ay halkaa weerar kaga soo qaadi jireen sidoo kale muslimiintii oo ka baxay markay tamar yaraadeen ka hor cahdigii cabdiraxmaan adaakhil waa kuwii laga soo eriyey faransiiska koonfurteeda franska oo isku dayay isaguna in uu kasoo gudbo jabal brane buuraha brane ee u dhexeeya andalus iyo franska weerarana kusoo qaaday buqacaddii islaamka iyo muslimiinta waxaa kaloo jiray kacdoonno fara badan oo ay qabyaaladi madax u ahayd haddii ay tahay kacdoonadii barbaryiinta hadday tahay kacdoonadii carabta haddii ay tahay kacdoonadii reer bani umayal dhexdooda subxaan allah oo cabdiraxmaan adaakhil waa nin reer bani umaya ah oo nin reer quraysheeda raggii uu isagu uu keenay ila isagaa ugu horreeyay qof yimi reer bani umaya dhulka andalus ayaa markii dambe hunguri uu ka galay in ay xil ay qabtaan intii oo dhanna maaragtay uu ka adkaaday run ahaantii waaye haddaba muxuu adeegsan jiray cabdiraxmaan adaakhili wuxuu adeegsan jiray mabda la dhaahdo almubaaqata waa inaad ku kadiso cadowgaaga intaanu isdiyaarinin ama aan wakti dheer aanay soo wareegin is-uruursigiisa ama ciidamo inuu uruursado iyo saanadii dagaalka uu ku dagaalamaya uruursado iyo xoolo iyo dhaqaalo aanu dad badan saamaynin ayuu ku kadin jiray subxaan allah taariikhduna waxay dhigaysaa haddii cidda cadowgaaga ahi bilowga markay tahay ay is ururinayaan haddaad ku kadiso oo dagaalka markiiba aad ku qaado waxa weeyaan ila wixii waa wax bilow ah oo wax dhidibadu u taagan yihiin maaha siduu u burburo way fududdahay marka marka ninka la dhaha cabdiraxmaan addakhli raximahullah nin u kaadin jiray muu ahayn meesha lagu soo sheego inay tawrad ay ka kacday iyo kacdoon markiiba ciidan buu diri jiraa ma isagaa tegi jiray dabadeedna wuu soo afjari jiray isagoo xidi jiray had iyo jaraan wuxuu meelaha masaadirta iyo meelaha uu dhaqaalaha uu ka helo ama meelaha uu isleeyahay caawimo iyo kaalmo iyo rag saacida ayaa uga imanaya ayuu markiiba intuu xido ayuu goodoon ku qaban jiray subxaan allah dabadeedna saasuu uga adkaan jiray markaa qodobka labaad adeegsan jirana waxay ahayd cunaqabatayn oo meeshii lagu soo sheego in ay kacdoon ay ka dhacday cunaqabateen xagga dhaqaalaha buu kusoo rogi jiray subxaan allah hadafkiisuna wuu cayimi jira oo meeshaas inuu ku socdo wuu cayimi jiray rag jenaraallo ah oo askar fiicanana wuu haystay saasuu kaga adkaaday marka adigu geesinimo iyo hal adaygnimo ayuu kaga adkaaday raximahullah yacni nin keligii soo galay keligii soo galay beled uu qaxoonti ku ahaa oo dowlad ka aasaasay oo shan iyo labaatan kacdoon oo kala duduwan oo mid walba halis ay tahay oo dowladdiisa halis ay ku tahay la dagaalamay buu ahaa subxaan allah dabcan isagoo asal ahaan markuu soo gelayay wuxuu ku soo gelay si maaragtay nabadgelyo saamaxaad uu saamaxay dadkii isaga kasoo horjeeday laakiin duruuftii baa waxay markii dambe ku qasabtay inuu noqdo nin gacan adag oo gacan bir ah leh oo qof kasta oo isku daya kacdoon ama uu ka dareemo inay kacdoon ay soo wadaan uu gacan bira u kaga shaqeeyo dabcan cabdiraxmaan adaakhili muddo dheer ayuu talinayey markuu da-diisu ahayd sagaal iyo konton sano jir ayuu dhintay wuxuu soo galay andalus markuu shan iyo labaatan jir ahaa shan iyo labaatan ilaa sagaal iyo soddon sagaal iyo konton sannadoodna wuu ku dhintay intaasoo dhanna madax buu ahaa dhowr iyo afar iyo soddon sannadood ayuu ka talinayey dowladii maaragtay andalus raximahullah isagoo aasaasay dowlad la yaab leh caasimadna ka dhigtay magaalada qurduba halkaas baana lagu aasay eh, bishii yani octoobar sanadkii toddoba boqol iyo sideed sideetankii milaadiga oo ku beegnay sanadkii boqol iyo labayo toddobaatankii hijiriyada dowladda umowiyiintu waxay martay saddex fa saddex xilli ayaa ugu waaweynaa oo xilligii dowladda umowiyiintu ay jirtay dowladda umawiyinta oo cabdiraxmaan adaakhili u aasaas saddex xaaladood bay soo martay xaaladahaas waxay kala ahaayeen kow xaaladii koowaad oo ah xaalad in la aasaaso dowladda andalus taasi waxa weeyaan inteeda badan waxaa qaatay cabdiraxmaan adaakhili oo muddo afar iyo soddon sannadoodab uu ka talinayay dhulka dhibaatooyin badanna uu la soo maray kacdoonno badanna waan ka sheekaynay oo uu soo maray waxaa kaloo jirtay marxalad kale oo tamaryari ah oo iyaduna socotay muddo boqol sannadood ku dhowaada muddadaasna tamaryari badan baa soo gashay dowladdii islaamka ahayd waa daciiftay kacdoonno badan baa yimi dowlado yaryar oo fara badan baa maaragtay meel walba dowlad kaga dhawaaqay intaasoo madaxweynaha lagaga dhawaaqay tuulo yaroo kastaba taasina waxay socotay muddo dhowr boqol oo sannadood Uh, taasi dabcan waxay socotay baan ujeedaa labiyo sideetan uh, labiyo lixdan sannadood bay socotay marxaladda ku xigtay waxa la dhaha marxalada kasoo kabashada dhibaatadii ku soo gaadhay ayay kasoo kabteen uh, marxaladdaas waa marxaladii la aasaasay khilaafadii umawiyiinta ama casri khilaafa alumawiya baa loo yaqaana waa casrigii khilaafadii dowladii umawiyiinta aslan marka hore in ay khilaafo may sheegan jirin dowladda umawiyiinta oo cabdiraxmaan addakhil oo ahaa ninkii aasaasay muu dhihi jira anigu khaliif baan ahay wuxuu isku ku magacaabi jiray inuu yahay amiir kamida ah umarada muslimiinta laakiin xilligan aan ka warrami doonno waan gaari doonaaye waxa iyaduna daciiftay dowladdii cabaasiyiinta khaliifka ama khilaafada u ahayd caalamka islaamka ayaa daciiftay markaas ayaa ninkii ka talin jiro la dhaho cabduraxmaan annaasir ayaa ku dhawaaqay inuu yahay isagu khilaafadii umawiyiinta inuu dib u soo celiyey waanan ka warrami doonaa iyadoo faahfaahsan insha allah marxaladda koowaad baynu ku bilaabaynaa marxaladda koowaad waxay ahayd marxaladii quwada iyo adkaanta iyo xoogga waxaa markaa ugu horeeya oo marxaladda hoggaaminaya cabdiraxmaan adaakhil aasaasihii aasaasay dowladdii umawiyiinta ee dhulka andalus ku aasaasay waxaana uga dambeeyey saddex ka mid ah umaradii ama caruurtii uu dhalay cabdiraxmaan addakhili oo ugu horeeyay ninka la idhaahdo hishaam ibn cabdiraxmaan addakhili oo markii aabihii uu dhintay ayuu xilka la wareegay wuxuu talinayay sanadkii boqol ilaa iyo toddobaatanki ilaa sanadkii boqol iyo siddeetanki hijiriyada muddo sideetan sideed oo keliya ayuu talinayay hishaam ibn cabdiraxmaan addakhili markii uu qabsaday qaabkuu ku qabsaday waxay ahayd aabihiibaa markuu dhimanayay ayuu u magacaabay in uu isaga ka dambeynayo waxaa jiray caruur kale oo hishaam ay walaala ahaayeen waxaa ka mid a ah ninka la dhaho sulaymaan iyo ninka la dhaho cabdillaahi sulaymaan baa weynaa oo ubadka ugu wiilka curad ee cabdiraxmaan adaakhil uu dhalay buu ahaa cabdiraxmaan adaakhil markii e, intaanu dhimanin ayaa wuxuu isku qabtay yaad xilka u dhiibtaa sulaymaan oo ah ninka weyn mise hishaam oo ah ninka dhal yar marka hishaam oo ahaa ninka yara wuxuu ku arkay yacni sifooyin la yaab leh oo ah yacni inuu ninkaasi nin dowladda sii wadi karaya inuu yahay sifo qaa-id inuu leeyahay inuu hogaamiye noqon karo ayuu ku arkay marka marka markii uu dhimanayay ayaa wiilkiisii cabdilaahi buu la hadlay baa la tilmaamaa wuxuu yihi labadii carruura oo midna sarakosta magaalada la ydhaahdo ayuu ka telinayey midna wuxuu ka telinayey ehm, tulay tila markaa labada nin ehm, ka kuu hor yimaada cabdilaahiyow u dhiib ehm, khaatumka iyo markaa fargalka oo macnaheedu ay tahay ha noqdo dowladda madaxdeedii waxaa soo horreeyay ninkii la dhihi jiray hishaam ibni cabdiraxmaan ayaa yimi oo aabihii u yimi geerida aabihii buu soo gaadhay magaalada qurdubo caasimada ahayd buu soo galay lix maalmoodun kadib markii uu dhintay aabihii sidaas ayaa dadkii dowladda ka tirsanaa iyo madaxdii oo dhan ay beecada kula galeen saasuu markaa ninkii hishaam uu madax ku noqday isagoo weliba ahaa wiilka yar labada laba wiil bay ahaayeen kii yaraaba markaa madax noqday walaalkii oo suleymaan la dhaho oo ka talinayay magaalada tulaytila markii uu maqlay isna inuu aabihii uu dhintay wuu yimi wuuna ka cadhooday in arrintii loo dhiibay oo xilkii uu qaatay markaa ninka la idhaahdo hishaam ibn cabdiraxmaan markaa walaalkii sulaymaan ninka la dhaho wuxuu iclaamiyey kacdoon ka dhana hisham ciidan buu abaabulay wuxuu doonay inuu dagaal ku soo qaado caasimadii oo magaalada qurduba ahay hishaamna isna ciidankeedu ayuu urursaday labadii ciidan baa iska hor yimi dagaal baa dhex maray ninkii sulaymaan ahaa ee kacdoonka waday ayaa ku dhawaaday in markaa la jabiyo dabadeedna wuu cararay magaaladii uu ka yimi ee dulaytila buu dib ugu noqday hishaamna mar labaad ayuu ciidankiisa urursaday magaaladii uu dulaydile ayuu markaa wuxuu ku qabtay go-doon ama xisaar buu ka qabtay sulaymaanna uu soo baxsado wuxuu rabay inuu magaaladii qurdube ee uu ka tegay inuu maaragtay u daba maro Ehm, hase ahaatee dadkii deganaa magaalada qurduba ayaa diiday subxaan allah magaalooyin kaloo hareerihiisa ah ayuu doonay haddana inuu tago waa la diiday ugu dambeyn yacni subxaan allah ehm, eh, ninkii la dhihi jiray sulaymaan ayaa wuxuu ogaaday in laga adkaanayo markaa wuu isdhiibay wuxuu yihi waan iskaga tegayaa dhulka andalus oo dhan ehm, eh, xoola iyo waxbuu dalbaday markaa waxaa lagu xukumay inuu sulaymaan iskaga baxo dhulka andalus oo uu aado maqrib alcarabi ee waqooyiga africa dhulka inuu tago marka sidaas baanu ku baxay beledkiina maaragtay uu ammaan iyo nabadgelyo uu ku helay towraddaas iyo kacdoonkaasina saasay ku dhamaatay yacni mashaakilka had iyo jeer caalamka islaamka qabsan jiray waxaa ka mid a iyo guud ahaan de dunida oo dhan way ka siman yihin bini aadamka o dhan way ka siman yihiine eh. waxaa la idhaahdo tamac siyaasi damaca siyaasiga u fiirsada walaalayaal kursiga iyo mansabka marka lagu dagaalamayo muslimiinta dan uguma jirto subxaan allah intaasoo jeer baa la ayaynu aragnay dad maaragtay kursi isku leynaya oo mansab siyaasadeed isku leynaya oo aan maslaxa iyo dan u haynin dadka islaamka iyo dadka muslimiinta ah dhibaatadaas ay leedahay u fiirsada laba wiil oo walaalo ah ayay kala kaxaynaysa walciyaadu billah bal hadda eega marka subxaan allah oo ay isku diraysa wiil iyo adeerkii wiil iyo aabihii wiil iyo maaragtay caruurtiisii subxaan allah calaa kulli xaal hishaam markii uu xilkii ula wareegay ninkii hishaamna dhihi jira meeshii markuu si fiican u wada qabsaday ayaa uu sameeyey horumar weyn horumar weyn wuxuu ka sameeyey khaasatan xagga cilmiga ama waxbarashada waxa uu keensaday fuqaha waaweyn culamo waaweyn oo fuqaha ah wuxuu faafiyey cilmiga Ehm, iyo culumtii waxbarashada iyo daraasadii iyo aqoontii buu ehm, dhiiri geliyey ehm, luuqadda carabiga ayuu dadkii baray waxayna noqotay luuqadda keliya ee meesha lagaga hadlo luuqadda cilmiga ee wax lagu barto ayay noqotay sida imika luuqadda afka ingiriisigu ay u tahay luuqadda cilmiga yani maado kastaad baranaysid waa inaad afka ingiriisi taqaanaa xilligaa luuqadda carabiga ayaa ahayd luuqadda cilmiga lagu barto noocyadiisa kala duwan subxaan allah Ehm, waxa kale oo xilligii hisham ibn cabdilmalik eh, hishaam ehm, eh, ibnu cabdiraxmaan uu xukumayey waxa ehm, uu sameeyey oo uu bedelay madhabkii ay haysteen reer andalus reer andalus waagii hore waxay haysteen madhabka la ydhaahdo eh, madhabkii imaamu lawsaaciy raximah llah madhabkaasi haysteen kadibna wuxuu isagu fidiyey madhabkii imaamu malik raximah llah abcan caalamka islaamka yani dadka muslimiinta imika waxa u caansan madaahibtooda waa afar weeyaan madhabka shaaficiga madhabka xanafiyada madhabka maliki iyo madhabka abu xaniifa ama xanafiyada loo yaqaan afartaa madhab baa macruufa laakiin xilligaa yani waxaa jiray madaahib kale madhabkii sufyaan athawri madhabkii awsaaci raximahum llah madaahibtaas way jiraan lakiin iminka way dabargeen yani waa madaahib fiqhiya waa masail madaahibta ku aasaasma xagga fiqiga nacam ayay ka mid ahay marka madhabkii imaamu malik ayuu faafiyey oo ahaa madhab madaahibta islaamka madhabka madaahibta ugu wanaagsan oo inta badan maaragtay kuwa ugu saxiixsanna ka mid ah aada maaragtay u adeegsanaya maxay axaadiista nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam xiganaya marka culummadii casrigiisii ama ninkaasi markuu madaxda u ahaa culummo aada iyo aada u badan ayaa soo baxday oo maaragtay hagday xagga diinta tahay iyo haddii ay tahay culumtii kale maadiga ahaa caalimkii sacsaaca ibnu salaam ashaami ayaa soo baxay oo ahaa ninkii muftiga u ahaa dowladda al andalus sidoo kalena ka khudbadan jiray masaajidkii weynaa ee magaalada qurduba ee uu aasaasay dabcan hishaam aabihii oo ahaa cabdiraxmaan adaakhili masaajidka qurduba iminkana wuu jiraa oo waa la daawadaa kaniisad bay ka dhigeen gaaladii qabsatay Ehm, hishaam ibn cabdiraxmaan yacni muddo yar buu telinayay sideed sannadood toddoba sannadood iyo sagaal bilood sideed sannadood ku dhawaad unbuu tirinayay ayuu talinayay isagoo maaragtay sagaal iyo soddon jir ah ayuu dhintay subxaan allah waxaana xilkii la wareegay wiilkiisii oo la dhaho xakam ibnu hishaam xakam ibnu hishaam ayaa la wareegay xakam ibnu hishaam isagu muddo dheer ayuu xukumayey nin wuxuu isagu ahaa dabcan eh, ka duwan aabihii iyo awoogiiba uu ka duwanaa kow waa midda koowaadee nin gacan kulul buu ahaa baa layidhi subxaan allah xilligiisiina waxa uu sameeyey cashuur waaliya buu dadka ka qaaday cashuurtii buu ku adkeeyey waxaanu xoogga saaray gabayada iyo fanka iyo sidoo kale waxa la yidhaahdo assayd oo ah ugaadhsiga tawrooyin iyo kacdoonno badanna waa lagaga soo horjeestay subxaan allah isna maaragtay nin gacan kulul buu ahaayo gacan kululintaasi gacantiisaa kulul iyo waxyaalo kale lagu xaman jirina way jireen oo sababtay markaa waxa weeyaan in laga soo horjeesto waxay leeyihiin yacni wuxuu ku mashquulsanaa lahwi macnaa cayaaraha khamriga iyo ugaadhsiga iyo wixii la lamidka waxyaala noocaasa oo xaaraana buu ku mashquulsanaan jirin dabadeedna dadkii baa karaahiyeystay subxaan allah ilamaa iyo ay ciidamo eh, intay is urursadeen ay ka hor yimaadeen subxaan allah eh, oo magaalada la dhahdo tulaytila eh, magaalada bay dabcan qurduba dadkii deganaa caasimadii weya qurduba dad degan deganaya maaragtay kasoo horjeestay isagiina maaragtay wuu cadhooday dadkiina wuu laayay dhowr boqol oo qof yani saddex boqol oo qof oo madaxdoodii kamid ahaa buu laayay wuu salbiyey gebigoodiiba geedku ku xidhxidhay kadibna dadkii ama qabaa'ilkii kasoo horjeestay way yaaceen way baxsadeen waxay aadeen magaalada iskandariya ee dalka masr bay aadeen subxaan allah way ka baxeen dhulka jasiiradan ama jasiiradlamudda andalus waabay ka yaaceen subxaan allah isna maaragtay guryahoodii buu gubay arrintaasoo markaa ku keentay dadkii badankoodi inay cadhoodeen subxaan allah waxaa kaloo dhacday dulmi badan ayuu sameeyey oo subxaan allah dulmigaa badanna waxa waxay keentay in nasaaradii iyo kiristaankii joogay waqooyiga dowladda andalus inay weerar soo qaadaan oo ay qabsadaan magaalada barcelona inay qabsadeen magaalada barcelona subxaan allah eh, marka waa dulmiga faraha badan leh ayaa keenay baa la yidhi marka subxaan allah iyo isagoo ku mashquulay lahwiga iyo cayaaraha muddo markii uu joogay labadii sanadood ugu dambeysay waxaa eh, ilaahay amarkiisa ninkii uu toobad keenay ficiladii uu ku kacay uu ka toobad keenay dulmigii iyo waxyaalihii uu qaldi jiray iyo waxyaalihii uu isdaba marin jiray waxa waxaweye wuu hagaajiyey caruurtiisii ayuu doortay ninkii ugu wanaagsanaa ayuu ka dhigay weliyulcahdi khaatimo wanaagsan ayuu ku dhintay adugu calaa kulli xaal markii dambe uu toobad keenay baa la tilmaama ninka waxa wiilkiisii la wareegay ninka la idhaahdo cabdiraxmaan alawsat cabdiraxmaan alawsat ibn lxakam ibnu hishaam ibn cabduraxmaan adaakhiliy cabdiraxmaan alawsad waxaa loogu bixiyey cabdiraxmaankii dhexe waayo saddex cabdiraxmaan ayaa caan ku ah dowladda andalus cabdiraxmaan waa kii koowaad ee aasaasay cabdiraxmaan adaakhili midna waa kan oo waa cabdiraxmaan alawsad ninka la dhahdo mid saddexaad baa jiro la dhahdo cabdiraxmaan annaasir oo isagana aan ka warrami doono saddexdan cabdiraxmaanna saddex nin oo markaa waxay ahaayeen run ahaantii dowladda andalus wax weyn ka qabtay marka marka cabdiraxmaan al awsad ninka la dhahdo cabdiraxmaankii dhexe ayaa xilkii la wareegay nacam xilkii buu la wareegay sanadkii laba boqol iyo lixdii hijiriyada ayuu xilkii la wareegay wuxuu markiiba bilaabay jihaad buu ku qaaday nasaaradii joogtay waqooyiga ama kiristankii deganaa waqooyiga andalus waxa kale uu hagaajiyey dhaqankiisii dabeecaddiisii waxaa kaloo uu dadka tusay inuu jecel yahay cilmiga iyo aqoontii iyo waxbarashada wuxuu soo jiitay dadkii oo dhan culumadiibuu hareerihiisa keenay dadkii baa jeclaaday run ahaantii cadaalad badan ayuu ku dhaqmay waxyaalihii aabihii lagu xaman jiray ama aabihii ayuu ku khilaafay waxyaalihii qaldanaa uu ku kacay uu hagaajiyey uu toosiyey Ehm, waxyaalo badan buu qabtay xilligaas magaalada ishbilia oo dabcan ku taala koonfurta andalus ayuu u dhisay gidaar suur ishbilia waa mid macruufa ah, ilaa hadda waa la yaqaanaa oo aataartii iyo raadadkii magaalada ishbilia uu kaga tegay ayay ka mid tahay ehm, wuxuu ahaa kutubo badan ayuu soo geliyey ehm, dhulka andalus maktabada waaweyn maktabadihii adduunka ugu waaweynaa xilligaas ayuu keenay wuxuu la baratamayey run ahaantii magaalada baqhdad oo ahayd xaruntii cilmiga iyo xaruntii syniska ee xilligaa dunida maaragtay ugu sarreysay xilligaa waxa weeye culumta syniska ayaa heer sare gaadhay meel weyn bay gaadheen waxaa ka mid ahaa culummadii waaweynahay xagga culumta syniska kusoo isbaxay xilligaa iyo la baratay ninka la idhahdo cabaas ibnu farnas ilaah u naxariistee sanadkii laba boqol iyo afariy toddobaatanki hijiriyada ayuu uh, noolaa ninkaas cabaas ibnu farnas waayo cabaas ibnu farnas magaciisa waxaa la dhahaa cabaas ibnu farnas kunyadiisuna waa abulqasim waa nin caalima weeyaan waa saynisyahan weeyaan reer qurduba ayuu ahaa caasimaduu ku noolaa mawaalidii reer bani umaya ayuu ahaa yacni nin mawle ayuu ahaan jiray guryahaasuu kusoo karay xilliyadaas gabayaab uu ahaan jiray baa la yidhi philosophna wuu ahaa oo nin philosofa oo culumta sayniska wax ka yaqaana gabayaana ahaa cilmiga falaga ama cilmiga xidigahana wax weyn buu ka yaqaanay wuxuu ahaa ilaahu naxariistee ninkii ugu horreeyey ee dowladda andalus u sameeyey quraaradda ama waxaa la ydhahdo dhalooyinka oo dhalada waxaa laga sameeyaa hadiyo jiraale waa ciidda ciidda maaragtay ayaa laga sameeyaa quraaradana arkaysa berigi hore dee soomaalidu way samaysan jirtay ciidda ugu fiican ee laga sameeyo waxay waa ciidda meesha la ydhaha batalaale oo magaalada berbere u dhow ciid cad weeyaan waa dhalo iyo quraarad caadiya ah. waa taasoo kale ayuu ka sameeyey markaa ciiddiibuu isku qasay nin saynisyahanna buu ahaa dhalooyin iyo quraaradu ka sameeyey ninkii ugu horreeyey sameeyey buu ahaa dowladda andalus in la sameeyana waxay ku qaadan jirtay dhalooyinka ama quraaradaha ay la soo wareegaan yacni lacag badan ayaa laga qaadan jiray ama china laga keeni jiray ama masar baa laga keeni jiray waayahay hawshaa wuu qabtay waxa kaloo uu sameeyey saacaddii ugu horreysay oo la dhahdo miiqaata miiqaata saacaddii ugu horreysay ayuu ayuu maaragtay uu sameeyey saacaddaas biyahay ku shaqayn jirtay saacaddaas subxaan allah waxa kale oo gurigiisa uu ka dhistay subxaan allah waxa la ydhaahdo yani telescobio soo iminka maraykanku telescobyo waaweyn adduunka uma diro oo eh, wakaaladda nasa ee cirbixiyeenka ka shaqeysa telescobyo waaweyn intay buraha dushooda saaraan soo kuma fiiriyaan kubaacooyinka iyo waxyaalaha soo dhaweeya xidigaha iyo wareega xidigaha iyo socodkooda gurigiisu wuxuu ahaa guri warshadaysan warshad buu ahaa gurigiisu waxaa ka buuxi jiray waxyaalo uu markaa waxa weeyaan eh, wax ku fiirin jiray ama culumta xidigaha aad buuna xariif ugu ahaa arrintaa waa looga dambayn jiray arrinta uu taariikhda ku galay waxa weeyaan cabaas ibnu farnaas wuxuu ahaa duuliyihii ugu horreeyey ee adduunka duula baarashuudkii adduunka ugu horreeyey ayuu sameeyey muraayadihii indhaha ee adduunka ugu horreeyey ayuu sameeyey qalinbiiroogii ugu horreeyey adduunka ayuu sameeyey saacaddii biyaha ku shaqayn jirtay adduunka ugu horreeyey ayuu sameeyey <laughs> subxaan allah nin saynisyahanoo khatara buu ahaa subxaan allah qaabku u duulay wuu duulay dabcan wuxuu ahaa yani bayloodkii ugu horreeyay adduunka duula weeyaan taana waa macruuf dunidao dhan way taqaanaa ilaa iyo hadda wakaaladda naasa ay u bixisay magaciisa cabaas ibnu farnas dhul ku yaala dayax dhul ku yaalla dayaxa waxaa loo bixiyey cabaas ibnu farnas subxaan allah iyadoo lagu karaameynayo yani bani aadamnimada iyo insaaniyadda wixii uu qabtay haddaba qaabku ku duulay sidee bay ahayd wuxuu isku xidhxidhay subxaan allah baalal buu soo qaatay wuxuu yihi waa inaan sida shimbiraha u duulaa subxana wa inaan sida shimbiraha u duulaa buu yii marka wuxuu soo qaatay baalal baalal sida shimbiraha oo kale ah dhabarkiisu ku xidhay xaggan dambuu ku xidhay marka deetana manaaradii ugu dheerayd magaalada qurduba ayuu iska soo tuuray wuu duulay run ahaantii wayna u suurta gashay inuu duulo oo baarashuud buu samaystay sida baarashuud caadiya buu samaystay wuu duulay marka markuu muddo duulayay hawada magaalada qurduba ayuu markii dambe soo degay laakiin macalasaf waan ka xumahay soo degistiisii ayuu maaragtay ninkii dhabarka ayuuba dhibaata ka soo gaadhay waayo wuxuu ilaaway in shimbiruhu markay soo degayaan ay fadhiisanayaan inuu dibkoodu caawiyo markaa dibba muu samaysanba subxaan allah la ilaaha illa allah taasi waxay keentay inuu dhaawac weyn uu dhabarka uu ka soo gaadho subxaan allah Eh, ha ahaato iskudaygiisaasi wuxuu ahaa isku iskudaygii ugu horreeyey ee insaanku ama ibni aadamkii ugu horreeyey ee isku daya inuu duula ah, subxana allah ee ugu horreeyey ee markaa diyaarad ama kiciya ama baarashuud kiciya bayloodkii ugu horreeyey adduunka marka dhiiranaantiisa iyo layaabkiisa ayay ka mid ahay ilaa maayo culimmadii dadkii xilligaa joogay ay dhaheen ninkani waa sixirole subxana allah waxaa lagu soo lagu lagu xukumay inuu yahay sixroolihii ugu weynaa subxaan allah waa la keenay waxa la yidhi waa sixroole waxa weeye murtad waa la dilaya masjidi jaamicii qurdubaa la keenay ilaa markii dambe culamadii islaamku ay fatwoodeen inaanu ahayn sixroole uu yahay nin dadka ka horeeya subxaan allah oo la yidhi waa shaksun insiyun wa fitnatun jinniyun waa nin jidhkiisu waa bani aadam maskaxdiisuna sida jinkay u fakertaa bay dhihi jireen subxaan allah marka waxay ku tusinaysaa dadka ku fakaraya inay duulayaan dadka ku fakaraya inay diyaarada samaystaan xadaaradda iyo ilbaxnimada culumta sayniska iyo tiknolojiyadda heerka ka gaadheen ayay ku tusinaysaa subxaan allah cabdiraxmaan alawsad intii uu madaxda uu ahaan jiray wuxuu xoogga saaray baan nidhi yacni ilbaxnimada xagga maadiga ah hadday tahay xagga dhismaha hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga beeraha beero waaweyn ayaa laga aasaasay magaalada qurduba iyo dhulka andalis oo dhan waana dhul green ah oo akhdara oo dooga ah, ilaa iyo haddana qofkii tagay spain wuu arkaya waa dhul maaragta subxaan allah cagaaran waxaas intooda badan waxaa dhisay oo ka dambeeyay markaa dowladdii andalus waxaa kaloo qabtay waddooyin ayuu dhisay oo waddooyinkiina habeenkii ayuu ilays laambado ayuu ku xidhay dabcan laambadahani xilligan may jirin laakiin waxaa la samayn jiray faynuusyo ayaa laga soo laalaadin jiray waddada dadku ay marayaan subxaan allah ayaa laga soo laalaadin jiray ilamaa iyo magaaladaasi ay noqotay maxay magaalooyinka adduunka ugu quruxda badan beerihii adduunka ugu quruxda badanaa dhismooyinkii adduunka ugu quruxda badanaa xilligan subxaan allah waxyaalaha kale ee cajiibka cabdiraxmaan al awsad uu qabtay waxaa ka mid a in qabaa'ilka normand normand qabaa'ilka la yidhaahdo oo weerar kusoo qaadi jiray caalamka islaamka iyo guud ahaan dadkao dhan dhici jiray inuu ka hortegay norman waa qabaa'ilo norman baa la dhahdaa waxay degan yihiin wadamada scandinavianka denmark ayay ka yimaadeen denmark iyo finland norway iyo sweden dadkii deganaan jiray marka qabaa'ilo hamajiyiina bay ahaan badawiyiina oo reer miyi ah weerar bay kusoo qaadi jireen magaalada marka magaalada may qabsan jirin xoolaha yaalay qaadan jireen waa la yaqaanaayo dagaaladood waxaa la dhihi jiray viking viking baa la dhahdaa qabayle scandinavian ka yimi bay ahaan jireen qabayladaasi markaa meeshii ay ku arkaan inay wax ka faa-idi karaan bay weerar bay ku qaadi jireen kolkaa xilligii cabdiraxmaan al awsad uu madaxda uu ahaan jiray qabayladiis qabayladaasi isu soo urursaday magaalada ishbiliya oo ku taalla xeebta ayay intay doome soo kaxaysteen weerar kusoo qaadeen magaaladii bay soo galeen dabadeedna fasahaad weyn bay halkaa ka dhigeen guud ahaan magaaladii way burburiyeen xoolihii yaalena way qaateen oo way dhaceen subxaan allah magaaladii intay ka tageen ayay waxay tageen haddana magaalooyin kale oo shaduuna almeria iyo mursiya saddexdii magaalaba way dhaceen marka dadkiina argagax bay geliyeen arrintii markii uu ogaaday cabdiraxmaan al awsad markiiba ciidan ayuu diyaariyey muddo boqol maalmood gudahooda ayuu maaragtay intuu maraakiibuu samaystay iyo dooniyo ayuu markiiba ka daba tegay ciidamadii viking la baxay ah, subxaan allah waxay wateen ciidamadaasi eh, shan iyo konton markab shan iyo kontonkii markabba uu ka kasoo dhacay isna uu kasoo qaatay saddex eh, shan iyo soddon ka mid ah ayuu maaragtay uu qarqoomiyey badda maaragtay ku maanshuubeen oo saasay ku baabeen u uu burburiyey shanta shan soddon markab saasa ilaahay maaragtay muslimiintii uu guushii uu ku siiyey qabaailadii iladii reer baadiye normankuna iyagoo khasaare bay dib u laabteen markaa wuxuu dareemay cabdiraxmaan al awsat in ay muhiim tahay in magaalooyinka ku yaalla xeebaha loo sameeyo maxay ustuul baxri qawi yacni ciidamo badeed ciidamo ka dagaalama xagga badda ka dagaalama oo xoogan iyo in marsooyin waaweyn la dhiso iyo sidoo kale in dhufaysyo waaweyn laga dhiso halkaa markaa wuuwaxaweye dhufays weyn buu halkaa uu ka dhisay magaalada shbiliya khaasatan wuxuu ka dhisay meel dhufaysa ayuu badda agteedii ayuu ka taagay oo muddo dheer bay ah, dhufayskaasi uu jiray subxaan allah oo way ku adkaatay xataa dadkii maaragtay maraakiibta watay u baahan isku dayay inay soo galaan magaalada shbelia w dhufayskaasunba intay dadku fuulaan unba halkaa madaafiicda lagaga dhufan jiray deetana dib bay u laaban jireen subxaan allah doomahaasi marka nacam waxa kale oo uu sameeyey cabdiraxmaan alawsad qaybtii waqooyiga aynu nidhi nasaarada ayaa ka talin jirtay weerar ayuu ku qaaday waxaa kaloo weerar ku qaaday jusril balyaar jasiirada yaryar oo badda ku dhex yaala jasiiradihiina mar labaad ayuu qabsaday dabcan dowladda andalus markii bilowgeedii way qabsatay laakiin intii xilligii lagu jiray tamaryarida ayaa laga qabsaday cabdiraxmaan alawsad baa dib haddana soo qabsaday marka cabdiraxmaan alawsad markii uu dhintay waxaa bilaabantay fatrada iyo xilligii dowladdu ay tamarta yaraatay ee ay daciiftay dowladda umawiyiintu kana bilaamaysa sanadkii laba boqol iyo sideed iyo soddonkii hijiriyada ehm, waxa cabdiraxmaan alawsad markii uu dhintay uga dambeeyey wiilkiisii oo la dhaho maxamed ibn cabdiraxmaan alawsad kadibna laba wiil oo kale oo uu dhalay oo mundiri iyo cabdilaahi la kala dhaho ayaa uga dambeeyey waayahay waxyaalaha cajiibka la yaab kale waxaa ka mid a ah dowladdaas cabdiraxmaan al awsad oo xilligaa madaxda ka ahaa waxay ahayd dowladda ugu xooga weyn la yurub oo dhan laakiin haddana waxaa cajiiboo la yaab noqotay dowladdii adduunka ugu xooga weyneyd oo mar qura noqotay dowlad aada u tabaryar oo burburtay oo intaasoo madaxweyne yeelatay magaalo yaroo kasta iyo tuulo yaroo kastaaba ay madaxweyne sheegatay sida iminka soomaalida haysata marka markaa waxaa dhacday asbaab baa jirta marka asbaab baa jirta dadku iyago had iyagu xoogan hadday ku kacaan ay sameeyaan in burburkoodu uu imanayo wana sababta ugu weyn aanu rabno inaanu barano taarikhda andalus u baranayna waa waxyaalaha inaanu barano waxyaalaha keena guusha iyo inaanu barano waxyaalaha keena hoogga iyo tamaryarida iyo baaba waayo ugu horeyn maxaa keenay waayo waxan waa sunno ilaahay weeyaan walan tajida lisunati illahi tabdiila walan tajida lisunati illahi taxwiila sunnada ilaahay ma bedelanto mana xawilanto mana qayiranto khalaas qofkii sunnada noocaasa la yimaada guul buu u guulaystaa qofkii la yimaada tanna wuu hoogaa wuu baabaa a waa la yaqaana macruuf waa sunnadii ilaahay isma bedesho waayahay asbaabta koowaad waxa weeyaan markii maadaama ay dunidii o dhan dowladda adduunka yurub oo dhan ugu xoogaween markii ay noqdeen waxaa furmay adduunyadii dadkii waxay jeclaadeen maxay adduunye jacayl baa ku dhacay iyo khaniimo jacayl khaniimooyinka lasoo qaadanayo ayay maaragtay adduunyadii bay adu dadkii jeclaadeen waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa jirtay qowmiyad iyo qabyaalad qowmiyad iyo qabyaalad labadaasina waa labada arrimood ee dhabarka ka jibiya dowlad kasta waxa kale oo jirtay dulmi ay ku kaceen barasaabyadii ama guddoomiyadii gobollada waxaa kaloo jirtay ayaga oo ka tegay maxay difaaca dalka oo maaragtay jihaadkiina ka tegay difaacii waddanka ka tegay iska nastay oo barkinta dheeraystay cadowgiina ay ka faa'iidaysteen marka safarta asbaab ayaa ugu waaweynaa oo keenay maaragtay hoogga iyo baaba iyo tamaryarida ugu horreyn haddaynu ku horreyno xoolaha jacaylka xoolaha markay xoolihii bateen maxaa dhacay dadkiina adduunyadii ay jeclaadaan adduunye jacaylkuna hadduu yimaado nabigeenna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi ma lfaqru akhshaa calaykum ilaah baan ku dhaartay buu dhahay rasuulku sala allahu calayh waalih wasalam faqri iyo baahi an idinka idinkama cabsanayo walaakin akhshaa an tubsadu dunyaa calaykum waxaan idinka cabsanayaa in adduunyada ilaahay idin waasiciyo kamaa busidat calaa man kaana qablakum sidii loo waasiciyey dadkii idinka idinka horreeyey fatanaafasuuhaa kamaa tanaafasuuha oo aad u baratantaan sidii ay hadda ka hor ugu baratameen fatuhlikakum kamaa ahlakatkum oo ay idin halaagto sidii idinka kuwa idinka horreeyey bay u halaagtay khalaas waa sunno ilaahay mar haddaad adduunyo raadsato adduunyo un ay noqoto waxaagi iyo mansab iyo kursi iyo waxaa ku orado iyo lacag iyo xoolo ogsoonow waa baratankii iyo tartankii berigi hore dhici jiray wayna dhacaysaa mustaqbalka natiijadeed iyo resultigeedana waa la yaqaanaa waad ku halaagsamaysaa waanaad ku halaagsamaysaa subxaan allah nebigu waxaa kaloo dhaha alayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale ina likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almaal ummad kastaaba waxbaa lagu ibtileeya lagu fitneeya ummadayda maal iyo lacag iyo balaayo ayaa maaragtay waxaasa lagu ibtilay subxaan allah subxaan allah calaa kulli xaal eh, markii xoolihii ay bateen xooli waa laysku qabsaday soo maaha subxaan allah waa waxyaalaha keena had iyo jeeraale eh, burburka dowladaha muslimiinta waxaa kaloo jiray arrin kaloo dhacdo kaloo la yaab leh nin la idhahdo ziryaab ayaa soo baxay ah, ziryaabyadaas imika meel walba ay haystaan subxaan allah ziryaabyadaas markaynu ka sharaxna ayaa fahmaysaan ziryaabkani waayo waa nin waxa weeyaan eh, fannaan weeyaan ninka ladhahda ziryabku waa nin fanaana wuxuu fannaanka ahaan jiray magaalada baqdaad halkaasuu ku koray baqdaad dowladda cabaasiyiinta dabcan dee halka ka talinaysay wuu heesi jiray kabanin iyo balaayu garaaci jiray nin baa waxbaray baa layidhi ibraahim almawsili la dhihi jiray oo ka mid ahaa fanaaninta ugu waaweyn ee baqdaad xilligaa deganaa markaa muddo markii uu halkii uu joogay oo xidigiisii xidigiisi baa soo baxay bay dhahaan sooma waa xidigii xidigii qaranka xidigii qaranka markuu meeshii ka noqday subxaan allah ayaa markaa eh, dhagar baa loo maleegay waa laga eediyey beledkii wuu baxsaday marka marka xilligaa dee caalamka islaamku caalamku weyn ayuu ahaa dowladda cabaasiyiintu caalamka o dhan bay ka talinaysa marka andalus oo kaliya laga reebo marka wuu soo orday wuu soo cararay eh, wuxuu soo galay eh, andalus halka andalus markaa wuxuu ka helay waxa fanaanadu ay jecel yihiin oo dhan wuxuu arkay beero qurux badan qasriyo cilmiga culum kala duwana saynisa waxyaalo badan horumar la yaab leh waxbuu arkay halkii buu iska fadhiistay marka dadkii may ogeyn may may tabin subxaan allah waxa weeyaan heesihiisii bay ku mashquuleen way soo dhaweeyeen si la yaablaa loo soo dhaweeyey ninkii ilamaayo loo keenay khaliifkii waana xilligii uu talinayey cabdiraxmaan alausad ayuu ninkaasi soo galay beledka markaa muxuu bilaabay dadkii buu baray heesihii wuxuu baray heesihii iyo kabankii sidii loo garaaci jiray wixii u dee baqdaad uu soo bartay ziryaab heesihii buu dadkii baray ilaa maayo markii dambe heesahaasi ay noqdeen waxyaala iminka eh, muwashaxaat eh, andalus baa la dhaha muwashaxaat ilandalus waa eh, heesihii andalusiin iyo nashiidooyin bay iyagu ugu sheegaan laakiin heesay ahaayeen waxyaalahaasuu maaragtay dadkii uu baray waxaa kaloo dadkii uu baray dad iska masaakiina bay ahaan jireen in ay jirto ila waa fanaani waa staylku dadka baray ila waa fanaani staylkiibuu baray in xilliga xagaaga maryo gaara la gashto in xilliga subxaan allah jiilaalka marka la gaaro qabowga maryo gaara xilliga guga iyo xilliga dayrta maryo gaara kala duwan maryihii dabaysha maryihii roobka <laughs> subxaan allah waa yahay maryo kala duwan buu dadkii uu baray waxaa kaloo baray heesihii ilamaya dadkii ay ka mashquuleen maxay cilmigii inay bartaan oo ay ku mashquuleen fanka iyo suugaanta waxay ay u yeedhaan ay ku mashquuleen subxaan allah wuxuu uga warrami jiray eh, dhaqabadii asaatiir warar beena waxyaala saas oo kale ah. halkay dadku kaga mashquuli lahaayeen cilmiga iyo dantoodii inay bartaan culumtii xadiiska cilmigii fiqiga cilmigii diinta cilmigii qur-aanka inay waxaa bartaan culumtii sayniska waxyaalahaasoo dhan inay bartaan waxay dadkii ku mashquuleenoo gebigoodiiba ay maaragtay dhegta u raaricinayaan hees iyo fanaan iyo nin baa meel ka heestay iyo naag baa meel ka heestay walciyaadu billaah markaana ogsoonow dadkii markaa waxaa ka baxaya hamigii ay diinta u lahaayeen aqoon la-aan iyo jahli baa imanaya wayna dhacday waana waxa iminka caalamka islaamka lagu maaragtay nacuudu billah lagu eh, ibtileeyey oo aan ilaa iyo haddaanay fahmin ilaa iyo haddaanay fahmin weeyaan arrintaasi markii ay dhacday maxaa dhacay dadkii culummadii bay ka tageen baa masaajidadiibaa haawanaysa baa haawanaysa iskuulladii iyo jaamacaadkii wixii o dhan waa laga dareeray nin walba wuxuu ihi maxay fanaan baan noqonay subxaan allah halkaasay heerkaasay gaadhay subxaan allah waana arrin maaragtay dee dhibaatadeeda le weeyaan walciyaadu billaah dadkii xataa qur-aankii bay ka mashquuleen oo xilligii nabigeenaba way dhacday arrintaas waa ficil shaydaannimo weyn waa ficil shaydaannimo ninkii la dhihi jiray nadar ibni xaarith gaalkii la dhihi jiray nadar ibni xaarith ayaa wuxuu ogaaday in qur-aanka uu raad iyo saameyn uu ku leeyahay dadka quluubta dadka uu ku leeyahay qalbiyada bani aadamka uu ruxayo ilaa gaalada way u baratami jireen dhegeysi qur-aanka kariimka abujahal baa habeenkii marka subxaan allah nabigeenu calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu qur-aanka uu akrinayo tukanayo ayaa abujahal iyo abu sufyaan iyo odaygii la dhihi jiray waliid ibnu muqiira ayaa mid walba isagoo gabanayo guriga nebiga dhegtasa soo saari jiray subxaan allah si qur-aanka u dhageystaan ismay ogeyn saddexduba meesha ku kulmaan war maxaa ku keenay qur-aankaan dhegaysanay hadhu tire ballan bay kala galaan war dib ha u soo laabanin waayo wallahi dib uma soo noqonayo dib uma soo noqon mid walba marka dambe wuxuu is dhahaa kolliba waa kii kii ballanta qaadee adigu tag kaas haddana habeenkii kale maalintii meesha ku kulmaan subxaan allah waa raadka iyo athari lqur'aan qur'aanku raadka uu dadka ku reebo marka waxay ogaadeen gaaladii quraysheed in qur-aanku uu raad weyn u leeyahy marka waxay dheheen waa dadka qur-aanka ka fogeynaa waa ku ilaahay baa qur ka warram walqow fiih qur-aankan ha la qulbo yaan la dhegaysanan leanna haddii la dhegaysto waa maxay saameyn buu ku yeelanayaa dadka walqow fiih qulba wax ku dhex dara mar allaaliya marka la akriyo qayliya buuq sameeya subxaan si aan dadku aanay u dhegaysan waxaa kaloo nathar ibni xarit uu sameeyey wuxuu tegay dhulka faris wuxuu soo dhegaystay sheekooyinkii rustum iyo isfandiyaar ayuu soo dhegaystay dabadeedna magaalada maku kusoo noqday laba naagood oo jaasa ayuu u yeedhay dabadeedna ku kastoo la dhaho muslim buu noqonaya uu yara ruxmayayo diintiin maragtay oo reer qureysheed buu ka gudbay ayuu rabaa inuu ka noqdo oo inuu islaamo ayuu rabaa wuu u yeedhi labada naagood oo maaragtay qaawen oo iska dee maryo qaawen sita buu ku dhihi jiray u jaasa markaasay u jaasi jireen isna hareertiisu fadhiisan jiray sheekooyinkii rustum iyo isfandiyaarna wuu ugu warrami jiray waa kii ilaahay qur-aanka kasoo deji wa min annaasi man yashri wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilmin wayatakidaha huzwa subxaan allah ulaaika lahum cadaabun muhiinun bilahil dadka waxaa ka wax kuwa iibsanaya lahwal xadiid hadalka inkiisa xun waa heesaha waa kii cabdillahi ibni mascuud ku dhaaranaya lahaa wallaahi lahwal xadiidku waa heesaha buu yidhi waana heesaha weeyaan heesahaasay maaragtay dadku iibsadaan oo lacagtoodii iyo xoolahoodii ay siistaan si ay u dhageystaan oo ay ku baadiyoobayaan iyagoon cilmiga u lahayn calaa kulli xaal arrintaasi markaa dhabarjab weyn bay ku keentay dhalinyaradii iyo mujtamacii iyo bulshadii waxaa kaloo ah asbaabta keentay waxaa kamida ah inay dowladda umawiyintu ay daciifto nin baa soo baxay la dhihi jiray camru bnu xafsuun camru bnu xafsuun wuxuu ka mid ahaa caruurtii ku dhalatay dowladda andalus asalkii dowladda andalus dadkii asal ahaan andalus deganaa buu ahaa muslimna wuu ahaan jiray markii hore kadibna wuxuu noqday qaaticu ariiq yacni isbaro ayuu dhigtay isbaro ayuu dhigtay wadooyinka isagu iyo dhowr iyo afartan nin oo kale dowladdii maadaama ay daciifto lagu jiro maxay heese iyo fanaaniin iyo waxaa lagu mashquulsan yahay xaflado iyo munaasabado waxaa dhacday eh, inuu isbaarooyin uu ka dhigto siduu isbaarooyinka u waday ayuu koonfurta andalus oo dhan ayuu qabsaday bal subxaan allah fiirsada haba qabsada ee habaarqabuhu wuu ridoobay oo gaal buu noqdo wuxuu noqday kristan oo magiciisii camru ibnu xafsuun ahaana wuxuu u bedelay samuel samuel buu la baxay dabadeedna markuu arkay in dagaal lagu soo qaadayo ayaa qoladii kiristanka ahayd ee deganay waqooyiga andalus ee nasaaradii halkaa deganeed ee la baxday mamlakata lyon boqortooyada lyon ayuu wuxuu yidhi caawimanaysiiy subxaan allah dabadeedna eh, gobollo badan ayuu qabsaday magaalada ishbiliya magaalo weyn oo magaalo xeebeed ahay iyo koonfurta andalis oo dhan buu marba isku isku faafinayay inta waxaasi ay socdaan way mashquulsanaayeen ah, subxaan allah adduunyadii baa lagu mashquulsanaa iyo hawlihii aan ka warramin maxaa dhacay haddaba waxaa dhacday haddana taasi markii ay dhacday waxa uga dambeeyey in tawrado iyo kacdoonno ciiddaa ka badani ay dowladda andalis dhexdeeda ay ka dilaacaan subxaan allah waxa ugu caansanayd habaarqabaha samaweel ee maaragtay camru ibnu xafsuun la dhihi jiray samaweel xafsuun la baxay weeyaan ayaa ugu caansanaa oo qeybtii koonfureed la wareegay oo wax dowlad u eeg halkaa ka samaystay waxa kale oo ku darsantay meesha maaragtay jayaan loo yaqaano ayaa iyadana kacdoon ayaa ka dhacay garanaada magaalada la dhaho iyadana Eh, kacdoon ayaa ka dhacay waxaasoo dhan waxaa qabsaday samawel baa qabsaday ninkaa gaalkaabaa qabsaday subxaan allah gaal eh, mslim islaamnimada ka ridoobay nacuudu billah tawrad kale ayaa waxay ka kacday bariga andalus maga gobolka la dhahdo balencia gobolka la dhahdo balencia marka gobolka balencia eh, iyadana maaragtay dowlad gaara bay sheegatay waxaa kaloo kacday magaalada leehada saraqosta oo waqooyiga bari waqooyi bariyeed ka ka xigta maaragtay eh, caasimada qurduba yadana kacdoon baa ka kacay waxayna iclaamisay dowlad madax bannaan waa meel galbeedka andalus yadana waxaa ka kacay nin la idhahdo cabdiraxmaan aljalliiqi subxaan allah oo isna halkaa dowlad ka aasaastay waxa kale oo magaalada dulaytila yadana ka kacday towrad kale yaduna dowlad kale ayay ku dhawaaqday subxaan allah yacni dowladdii dhammayd ee andalus lix dowladood baa lagaga dhawaaqay lix dowladood ayaa lagaga dhawaaqay keliya meesha keliya ee ilaa iyo hadda soo hadhay waa magaalada qurduba oo caasimadii dowladda andalus ahayd subxaan allah iyo hareeraheedii maxaa dhacay marka waxa weeyaan hawshii baa socotay marka burburkii dowladda ayaa socotay ta ugu daranina waxay ahayd in dawladdii muslimiinta ay ka aasaasantay koonfurteeda dowlad uu hogaaminayo gaal ridoobay oo samaweel la dhaho nacuudu billah gaalkaas oo markaa waxa weeyaan heshiis eh, madad ka dalbanaya boqortooyadii leon waxa kaloo xilligaa dhacday haddana subxaan allah oo dhabarka sii kala jebiyey dowladdii andalus waxa kaloo daciiftay ayaduna dowladdii khilaafadii cabaasiyiinta daciifto tamar yaraatay markay tamar yaraatay dowladdii cabaasiyiintu yadana dowlado fara badan oo shiicabaa soo baxay waxaa kaloo arrintii kasii darartay oo ku arrintii oo maaragtay sii xoojisay oo sii adkaysay ninkii weliyul cahdiga ahaa ninkii maaragtay dhexal sugaha ahaa ee dowladda andalus boqorka u noqon lahaa waa la dilay isagiina subxaan allah oo cabdillaahi baa la dhihi jiray isagiina walaalkii baa dilay waa la isku qabsadeen markaa meeshii baa la isku qabsaday subxaan allah dowladaha shiicada ah waxay kasoo baxeen oo kasoo ifbaxeen maadaama dowladda cabaasiyiintu waa iyaduna daciiftay oo magaalada baqdaad iyo hareeraheeda unay awood ku leedahay gobolladii kale oo dhanna iyaguna dowlado yaryarba iyaguna ku dhawaaqeen waqooyiga africa ama maqrib alcarabi meesha loo yaqaano waa tunisia algeria morocco libia aagaasoo dhan waxaa lagaga dhawaaqay dowlad shiico ah nacuudu billah waa dowladii shiicadii ayaa maaragtay halkaa kusoo faafay madhabkii shiicanimada halkaasoo kaliya kumuu joogine dowladdaasi waxay la baxday faatimiya oo waxay dhihi jireen waxaan ku abtirsannaa faatima bintu rasuulillah faatimaan ku abtirsannaa say shiicadu sheegato dee cimaamadda madow intay soo xidhaan aslanna sida culummada islaamku ay tilmaameen kuma egtirsan jirin ee waxaa loo yaqaanaa dowla alcubeydiya ayagaa jeclaan jirin dowlatulfaatimiya loogu yeedho laakiin kadaabin bay ahaayeen oo shiico cubeydiyiin la dhaha bay ahaayeen yagiina maaragtay dowladdaas shiicada ah oo la dagaalamaysa dadka muslimiinta ah iyo culummada islaamka aada u leynaysa iyo masaajidada muslimiinta iyo dhibaato badan u geysatay ahlu sunna ayaa waxay ka dilaacday ama madhabkoodii uu ku xoogsamay waqooyiga africa waxayna markii dambe qabsadeen wadanka masr masarna gacanta ayay u gashay subxaan allah caalamkii islaamkaee kale iyagana dowlado yaryar oo kale ayaa ka dhawaa lagaga dhawaaqay dowladdii akhshidiyiinta oo masar iyo sham ba lagaga dhawaaqay magaalada mawsil oo ciraaq ku taalla ibnu xamdan ninka la idhahda baa qabsaday baxrayn iyo yamama yani baxrayn yamama wa waa kuweyt iyo waddanka baxrayn la idhaahdo qaraamidadii ayaa iyaguna qabsatay waa qolyo shiico ah asbahan kuwa la dhahdo asbahan waa iran waxaa qabsaday e, banubaweyhi kuwa la dhaho khuraasaan waxaa qabsaday nasru samani e, tabrostan waxaa qabsaday daylami subxaan allah la ilaha illa allah islaamku wuxuu noqday dowlado yaryar ah, subxaan allah bacda quwatin wuxuu noqday dacfi iyo tamar tamaryari iyo intaasoo dowladooda yaryar nacuudu billah kullu haada waxaa sababay maxay adduuniye jacaylkii iyo dadkii oo maaragtay istaystay ah, dowladihii oo istaystay iyo maaragtay nimankii khulafada ahaa oo adduunka maaragtay un ku mashquulay un waaya dhibaatadaasi markii ay jirto ayaa habaarqabihii Eh, murtadka noqday ee maaragtay samawel la baxay waxa kale oo uu heshiis la galay dowladihii dowladdii shiicada ee waqooyiga africa qabsatay ile waqooyiga afrika iyo andalus way isku dhejisan waxa u udhexaysa madiiqi eh, jabal taariq buurtan jabal taariqunbaa udhexaysa iyo baddaa yar deetana yagana madad buu ka dalban jiray subxaan allah isagoo markaa rabay maxay in uu eh, awood uu ku sabaysto oo caasimadii andalusiyiinta qurduba aanay marna dambe aanay si aanay dagaal ugu soo qaadeen run ama uu rabay yani inuu qabsadaba qurduba iyo dowladda andalus oo dhan marka nacam haddaba ilaahay amarkiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay baa maaragtay adduunyadan kala maamuleen sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala dowladda andalusiyiinta bilowgeedii uu ugu badbaadiyey ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan addaakhi iyadoo dadka muslimiinta andalus degan oo dhan ay baaba-ayeen oo ay burburayeen oo la qabsan lahaa subxaan allah ayaa waxa dhacday walaalayaal ilaahay haddana wuxuu soo saaray nin la dhahdo magiciisa cabdiraxmaan annaasir cabdiraxmaan annaasir waa amiir buu ahaa waxa awow u ah awowgiisa lixaad waxa weeyaan cabduraxmaan adaakhili aasaasay dowladda andalus aasaasay dowladda umawiyiinta andalus aasaasay ayaa awoogiisa lixaad ah wuxuu ku dhashay magaalada qurduba halkaasaan ku koray aabbihii waa la dilay oo aabbihii waa kii dhaxal sugihii la dilay weeyaane cabdilaahi yaanu nidhi walaalkii baa dilay marka adeerkii baa soo korsaday kii aabihii de waa u adeerki subxaan allah waxa laisku haystay waxay ahayd maxay mansab iyo jago adeerkii oo aabihii dilay baa soo korsaday waanu jeclaa baa la yidhi subxaan allah si wanaagsan buu usoo koriyey tarbiyadiisana wuu wanaajiyey wiilkaas cilmi badan buu bartay culum kala duduwan hadday culumtii xilligaa la yaqaana haday tahay qur-aankii hadday tahay sunnadii nebiga hadday tahay iyo naxwihii iyo gabayadii iyo taariikhdii wixii o dhan wuu bartay siiradii saxaabada siiradii taabiciinta siiradii culummada islaamka culumtii maadiga ahayd xisaabtii wixii o dhan wuu bartay raximahullah iskuuladii waaweyn magaalada qurduba waxay ahayd yacni magaalo cilmiyad bay ahayd cilmigii buu bartay si wanaagsan ayaa loo tarbiyadeeyey oo uu soo kobacay marka subxaan allah ninka cabdiraxmaan annaasir baa loogu magacaaba naasir waa gargaari ayay u bixiyeen marka amiir buu ahaa ama dhexal suga ayuu ahaa awowgii ayaa xilligaa talada hayay awowgii wuxuu u sharaxay inuu madaxu noqon karo subxaan allah waanu noqday markii dambe oo isaga ayaa markaa waxa weeyaan madax meeshii ka noqday markii uu madaxda uu noqday raximahullah ilaah u naxariistee dowladdiisu waxay ahayd qurduba caasimada qurduba oo keliya ayaa dowladdu ahayd magaalooyinkii kale ee dhana dowladda andalusna intaasoo dowladoodo yaryar baa ka jirtay caalamka islaamka inta kalena way bugtay ayaguna way oo cudurkaasun baa ku dhacay iyagana subxaan allah maxaa dhacay marka muxuu sameeyey ugu horeyn marka ugu horeysa wuxuu ka bilaabay horta magaaladan uu degan yahay markii uu dabcan waa loo magacaabay xilkii baa loo magacaabay sidii uu ku qabsaday isagaa markaa wuxuu noqday madax cabdiraxmaan annaasur markii ugu horreysay shaqadii ugu horreysay uu qabtay waxa weeyaan nadiifinta magaalada qurduba waa magaaladii keliya uu haystay weeyaan horta tan waa inuu nadiifiyaa oo uu nidaamiyaa wuu nidaamiyey shaqadii ugu horreysay uu qabtay waxay ahayd inuu casilay dad badan oo u arkaya inay maaragtay eh, in aan dan iyo maslaxad ugu jirin dadka muslimiinta oo jenaraallo iyo wasiiro iyo agaasimeyayaal iyo dee dad meesha iska fadhfadhihi jiray oo la degay dadka muslimiinta ah uu eriyey wuxuu keenay rag maaragtay eh, karti leh oo aqoon leh awoodna u leh inay maamulaan ama maareeyaan umuuraha dadka muslimiinta waxaa kale uu sameeyey markiiba dadkii culummada buu yeedhay u fiirso markaad rabtid inaad horumar gaadhi waa inay dadku waxay rumaysan yihiin iyo diintooda aanad kala fogeynin marnaba culummadiibuu u yeedhay marka culimmadii ayuu weyneeyey booskoodii qadar buu u sameeyey iyo maaragtay qiimeyn buu u sameeyey uu qiimeeyey wuxuu maaragtay dhiiri geliyey cilmigii iyo waxbarashadii sharciga islaamka ayuu wax ku xukumay wuxuu khudbadda jimcaha u dhiibay sheikha la dhaho mundir ibnu saciid oo ahaa culimmada ugu waaweyn magaalada qurdubo xilliga waxa uu xooga saaray alamru bilmacruufi wannahyi can munkar inuu dadka wanaaga faro xumaantana uu ka reebo yani dadkii jilkii buu dhisay bulshadii buu dhisay subxaan allah dadkii buu maaragtay diintii kusoo celiyey heesihii iyo balaayadii iyo wixii lagu mashquuliyey ayuu ka masaxay qur'aan aan akhrin iyo xadiiskii nebiga iyo culumtooda adduuniya culumta aakhiro ayuu baray wixii lahwiga ahaa buu yareeyey intaa markii uu qabtay oo caasimada uu ka qabtay wuxuu bilaabay markii labaad in uu kacdoonadii dowladdiisa ku kacsanayd in uu edbiyo subxaan allah markii ugu horreysay intaanu bilba joogin ayuu markiiba wuxuu qabtay markaa dowladaha hareerihiisa ah ayuu kacdoonada ka sameeyey ayuu weerar ku qaaday marka wuxuu diray nin hogaamiyihiisa ahaa ee cabaas ibn cabdilcasiis alqurayshi la dhihi jira buu u diray meel la dhado qalcadda rabaax halkaasuu u diray halkaasoo maaragtay niman fuwaar ah ama kacdonawaday ay fadhfadhiyeen kuwii weerar ku qaaday uu ka adkaadeen run ahaantii wuuna qabsaday uu ka adkaadeen marka ninkii markaa madaxda uu ahaa kacdoonkaana wuu dilay madaxuu ka gooyey madaxiisiina gidaarada gidaarka ama albaabka magaalada qurdubo laga soo galo u si uu u argagax cid kasta isku dayda inay kacdoon ay samayso subxaan allah ehm, kadibna haddana ciidan kale ayuu diray si uu soo qabsado magaalo la dhahdo sticha ama sticha oo ka mid ahayd magaalooyinkii uu qabsaday habaarqabihii samawel la dhihi jiray ee ridoobay subxaan allah ehm, dadkii ayuu maaragtay dagaal ku iclaamiyey iminka markan muslimiin dee lama dagaalamayo wuxuu i waxaan la dagaalamayaa gaalkan ridoobaye caasimada eh, waxa weeyaan eh, koonfurta subxaan allah eh, andalus oo dhan qabsaday taasina waxay u keentay maxay in dadkii muslimiinta ahaa ay ku dhiiradaan dagaalkii oo ay galaan marka dagaalkii ay galaan marka shaqadii ugu horreysay markuu sanad gudihii intaan joogin horta wuxuu markiiba uu awoodda uu saaray wuxuu yihi waa inaan habaarqabe samawel oo dowladda maaragtay ku ah cancer iyo markaa eh, cudurka kansarka soo galay iyo idis kusoo iyo cudur iyo bacteria soo dhex gashay waa inaan ka saaraa ka sifeeya anti bacteria waa inaan ka safeeya bacteriadaa soo dhex gashay calaa kulli xaal weerar buu qaaday wuxuu ku qaaday samawel subxaan allah bishii shacbaan iyo ramadaan iyo shawaal saddexdaa biloodba weerar buu waday subxaan allah wuxuu markiiba qabsaday magaalada jayaan la dhaho oo ka tirsanayn dowlad kushaagii uu samaweil uu madaxda ka ahaa dhufays weyn oo ay u lahaa buu qabsaday intaasoo ilaa toddobaatan dhufays oo samaweil u lahaa ayuu qabsaday muxuu sameeyey markaa samaweil wuxuu sameeyey ila ninkani waa nin murtad noqday nacuudu billaahi waa kii heshiiska la galay baan nidhi mamlakada leon mamlakada leonna iyaduna way kala jabtay subxaan allah ilaahay amarkiisa mamlakadii leon laba nooc bay laba qole bay kala iyadii baa kala jabtay waxay noqotay laba mamlako mamlakatu faran iyo mamlakatu lyon iyadii baa kala jabtay laba dowladood u kala jabtay sida dowladda andalus u burburto o kale iyaga laftigooda u kala burbureen xilliga waxaa kaloo aan nidhi heshiis buu la galay lyon waxaa kaloo uu heshiis la galay shiicadii o inagii tilmaami subxaan allah markaa muxuu sameeyey wuxuu ihi ninkan maded baa u yimaad madedku wuxuu uga yimaada dowladda nasaarada ah ee lion waxaa kaloo madedku uga yimaada shiicada marka labada meeloodba aan ka jarno marka kolkaa wuxuu xoogga saaray inuu qabsado magaalada ishbeeliya oo ahayd magaalo xeebeedii iyo magaaladii ugu weyneed dabcan waqooyiga koonfurta andalus oo dhan marka laga yimaado magaalada qurduba ishbeeliya dabcan magaaladii ugu weyn bay ahayd markaa wuu qabsaday magaaladiibuu qabsaday markuu magaaladii uu qabsaday dadkii muslimiinta ahaa ayaa isaga kusoo biiray waaye marka wuxuu ka faa-iiday maxay muslimiintiio kusoo biiray kow magaaladii shbiliya oo ahayd xeebtii ay nasaaradu maraakiibtooda ay keeni jireen madadka ay ka siin jireen oo uu ka gooyey awooddii muslimiinta oo sare u kacday dadkii oo dareemay maxay in ninkani ninka khaliifka ah marka ninka madaxweyneha inuu yahay nin xoogan iyo qodobka shanaad oo ah maxay dadkii oo uu ku dhiirigeliyey in cidda lala dagaalamayaanee muslimba ahayn uu yahay markaa nasraani ka ridoobay diinta islaamka nacuudu billah dabadeedna waxaasoo dhan baa isu kaashaday xoog badan ayuu yeeshay marka meelo badan oo kale uu ka qabsaday run ahaantii waxa kale oo markaa uu weerar uu ku qaaday jabal daariq buurtii jabraltar meeshii yarayda biyaha u udhexaysa africa iyo dee maaragtay yurub inta u udhexaysa waa taqaanaan sooma spain iyo portugiiska biyaha u udhexeeya africa udhexeeya gabraltar baa ladha madiiqu jabal tariq baa ladha gabraltar baa ladha jabal taariq halkiina wuu qabsaday muxuu u qabsanayay wuxuu ogaa si maaragtay aanay shiicada ayaa halkaa iyaguna madad uga keeni jiray marka meeshii buu qabsaday yani waa go-doon buu ku sameeyey xaggana ishbiliyuu ka qabsaday xaggana jabal daariq ayuu ka qabsaday waayahay oo dowladdii cubeydiyiinta faatimiyiinta isku sheegi jirtay shiicadii ayuu u diiday inay madad kale ay u soo diraan markaa subxaan allah arrintii markii ay qadhaadhaatay oo meel walba lagaga yimi waxa ku qasbanaatay samaweel in uu heshiis uu la galo cabdiraxmaan annaasir cabdiraxmaan annasr heshiiskaas oo dhigaya in laba iyo boqol iyo laba iyo siddeetan boqol iyo labiyo lixdan dhufays oo ka mid ahaa dhufaysyadiisii in lagu wareejiyo cabdiraxmaan annaasir wuu aqbalay marka heshiiskii wuu aqbalay cabdiraxmaan annaasir waayo dee beledkiisii lix qaybood marka loo qaybay qayb yar uu gacanta ku hayo mooyaane inta kale way ka maqantay markaa wuu aqbalay heshiiskii subxaan allah ehm, halkaana maaragtay ehm, wuxuu kaga wuxuu maaragtay uu ku nabadgeliyay dad badan oo muslimiin ahaa dabadeedna heshiiskii buu aqbalay dib buu usoo laabtay haddana xagga waqooyi galbeed ayuu aaday insha allah xalqadda kale soo socota ayaan ka warrami doonaa cabdiraxmaan annaasir howlihii waaweynaaye kale fara badnaa ee uu muslimiinta u qabtay iyo isagoo mar labaad dib u mideeyey dowladdii andalus oo mar labaad haddana awood cusub ay yeelatay dacfi iyo tamaryari kadib nacam aan intaa kusoo koobay jasaakum allahu khayra allah idin barakeeyo walaalayaal intaasaan ku joojinayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد العزيز إلهي ميزانك حسناتك الله يكون